asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii laba iyo lixdanaad ee kitaabka وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني ثم لأn yaraanii أxabu إilaya min أhlihi wa maalihi macahum midkiin waxa uu imaan doona soo mari doono maalin aanu i arki doonin haddana inuu arka uu ka jeclaan lahaa maalkiisa iyo xoolihiisa oo dhan ba u ka jeclaan lahaa oo ku doorsa haddii la yidhaah u ku doorsan lahaa qaala abu isxaaq yacni ibraahima bna sufyaan abu isxaaq waa raawi صaxiix an an muslim muslim ardaygiisii weeye kitaabka ka wariyey weeyaan baa fasiraya wuxuu leeyahay almacnaa fiihi cindii macnihiisu wuxuu yahay sida aniga ila tahay la an yaraanii macahum أxabu ilayhi min أhlihi wa maalihi marka macahum taas wuxuu leeyahay wa maalihi macahum taas ugu danbaysa ayuu wuxuu leeyahay waxay ku tacalluqsan tahay an yaraanin laan yaraanin macahum أxabu ilayhi min maalihi min أhlihi wa maalihi uma laa yaraani haddayna arki maayo marka fiihi taqdiim wa ta'khiir buu ku wada wa huwa cindii muqadamu muqadamun mu'ahar taasuu leeyahay siday aniga ila tahay waa mid hadalka waxaa ku jira taqdiim iyo ta'khiir baa ku jirado macahum taasu waa horaysaa meesheedu waa horaysaa buu leeyahay laan yaraanii macahum sidaas maanu yahay ayb lakiin wax daruura ma ah wax ku qasbaya sidaas ma jiro min maalihi min ahlihi wa maalihi macahum yani maalkuna maca alahli u yahay oo maalkiisiy ahlkiisiyo inay baaba'aanoo anugu arka buu jeclaan lahaa inay sidaa tahayna wax manceeyaa ma jiro baabun fii man yawaddu ru'yata الnabiyi salى اllahu عalيه waslama biahlihi wa maalihi ku doorsan lahaa yani ahalkiisa maalkiisa ku doorsan lahaa inuu arko oo dhaafsado ahalkiisa maalkiisa jeclaan lahaa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyه waslama qaal min ashaddi ummatii lii xubban ummaddayda kuwa iigu jecayl badan ee aad ii jecel waxaa ka mid a naasu yakuunuuna bacdii dad aniga dabaday imaan doona yawaddu axaduhum midkood uu jeclaanayo low ra'aanii haddii uu arki lahaa biahlihi iyo maalihi dadkiisii iyo maalkiisa igu arki lahaa yani dadkiiyo maalkiisa u dhaafsan lahaa ru'yadayda u dhaafsan lahaa oo ku doorsan lahaa ma ku iibsan lahaa oo jeclaan lahaa kuwaasaa ka mida ah. marka waa ammaanayaa nebiga alayh salatu slam dadka noocaasoo kale ah ee ummaddiisa muta'akhiriinta ah ee nebiga ru'yadiisa jeclaan lahaa ee wax walbaba ka jeclaan lahaa kuwaasuu ammaanaya baabu dikri kitaabu dikri اlanbiyaaءi wa fadlihim bab fi ibtidaaءi khalqi aadama عalayhi الsalaam can abi hurayrata radia allahu canhu qaala akhada rasuulu اllahi salى اllahu عalayh waslama biyadi gacantaydu qabtay nebigu alayh الsalaatu wasalaam faqaala markaasu wuxuu yidhi khalaqa allahu caza wajalla التربة يوم السبت ciidda wuu abuuray allahu subxaanaه wa taعaalى maalinta sabtida ah وakhلqa اllahu الجibaala yومa الأxad buurahana maalinta axad uu abuuray وakhلqa الشhajara yومa الاثنaين dhirtana maalinta اثnayntu abuuray وakhلqa الmakruuha yومa ثuلaaثaa dhibaatooyinka iyo waxyaalaha la necab yahayna maalinta talaadaduu abuuray وkhlq النuura yومa الhamiis yوم الأrbعاء arbicadu iftiinkana abuuray وbثa فيiha baثa فيiha في الأrض yani الdawaaba yومa الhamiis naflaydana wuxuu ku firdiyey aanuu ku abuuray maalinta khamiista وakhalaqa aadama alcasra aadamna casr buu abuuray oo min yومi الجumuعة maalinta jumadeeda maalinta jumcadeed galabteedii ayuu abuuray fii aakhiri اlkhalqi khalqi intuu abuuray kuwii ugu dembeeyey fii aakhiri saacati min saacaati اljumca maalinta jumcada saacadda ugu dambaysa fii ma bayna alcasri ila اleyl markaas ayb bab fي fضل إbrahim الkhليل عlيه السلام عن أنس بن مالك رضي الله عنه qاal جاء رجل إلى رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم faqاal ya khayر الbrية ninkaasaa nabiga ku yidhi yaa khayra albariya yani yaa khayra almakhluuqaat faqaala rasuulu llahi sala allahu alay slam daka ibraahiimu calayhi asalaam kaas waa ibraahim khayru albariya ibraahim weeye buu hi nebigu alayh isalaatu wasalaam ayb hadalkaa nebigu alayhi isalaatu wasalaam uu leeyahay kaas waa khayru khayrulberiya midkii waa ibraahim yani aniga ma aha ma ujeeda hadalkaasu laba siyood mid unbuu noqonaya inuu nebigu alayhi isalaatu wasalaam tawaaduc hadalkaan u galaayey iyo inuu ahaa qabla an e, yacrifa annahu khayr min ibrahim laakiin axaadiis inoo soo hor martay oo ana sayidu waladi aadama yowma alqiyaama iyo ana khayru nnaasi iyo ana sayidu nnaasi yowma alqiyaama kuwayaalkaas ayaa waxay tusinayaan inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam khayru min ibraahim inuu yahay bay tusinaysa baabu iktitaani ibraahima calayhi salaam isgudiddii ibraahim uu isguday can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam اqtatana ibraahimu الnabiyu calayhi الsalaam wa huwa bnu hamaaniina sana isagoo siddeetan jira yu ibraahim isguday bilqaduum qaduum buu isku guday qaduumkaas marka laba macno labada waa lagu sheegaayo gudunta gudunta muxuu ahay waa la yidhaahaa qaduum waa la yidhaahaa waa ismu mawdicna waa la yidhaahaa ismu makaan bishaamna waa la yidhaahaa ayb marka labadaa macno midkood ay noqonaysa ayb gudun buu isku guday iyo meesha qaduum la yidhaha isagoo jooga buu isguday labada baabu qowli ibraahima عalayhi الsalaam rabbi arinii kayfa tuxyi اlmowta wadikru luuطin wa yuusufa عalayhim الsalaam saddexdaa nebigu alayhi الsalatu slam nebigu xadiidkan kada iskula sheegi doonaa oo labana u ammaani doonaa midna waxoogaa muxuu ahay dhaliil aad mooda u jeedin doona can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam qaal naxnu axaqu bishaki min ibraahim ibraahim annagaa shaki kaga xaq leh id qaala markii uu yidhi rabbi arinii kayfa tuxyi lmowta qaala awalam tu'min qaala balaa walaakin liyadma'ina qalbi markuu sidaa yidhi annagaa shaki kaga xaq leh ayib annagaa shaki kaga xaq leh marka macnaheedu muxuu yahay ibraahim ma una shakiin wey marka anugu ma shakiyin shakina ana ibraahim uga dhug ibraahimna marka ma aanu shakin saasaa marka lagu fasiraya ibraahim muxuu ahayey waa shakiyey marka aniga ana inaan shakiyo kaga sii xaqle oo kaga sii habboon oo siduu ibraahim u shakiyey si ka badan u shakisan maaha ibraahim ma aanu shakiyin oo inaanu shakiyin hadalkiisanaaba tusinaya markuu ilaah yidhi awalam tu'min ayuu wuxuu yidhi balaa walaakin yani aamantu lanaka tuxyi lmowta marka ibraahim ma aanu shakisanayn ilahay inuu soo bixin doono ma aanu shakisnayn laakiin iطminaanu lqalbi ayuu doonay ehm, iطminaanu qalbigaana marka sababta ku kaliftay waxyaalaha riwaayada lagu sheega oo ninkii jabbaarka ahaabaa markuu la dooday ee uu yidhi mxu ehm, ahaye ana uxiyo wa umid uu yidhi uxiyahaas kaaga ulama jeeda waxaan ula jeedaa midka wax naftu ka dhacday inuu naf soo geliyo ilaah baa geliya buu uxu ma adigaa arkay wax naf ka baxday ilahay naf u soo gelinayo markaasuu si uu haa u yidhaha taasoo kale haddii ay dhacdo iyuu doonay baa layidhaha inuu ilaahay ku siiyo dan ku tusiyo ilah marka xaqiiqada oo kolleyba shaki ibraahimna shaki ma gelin nabigeenana alay sala isaguna ha shaki ma gelin wayarxamu allahu luuطan luuط allah u naxariisto laqad kaana ya'wii ilaa ruknin shadiid wuxuu ku tiirsanaa rukni xoog le buu ku tiirsanaa taasna marka nebigu alay sala slam wuxuu tilmaamayaa markii luud malaa'igtii martida iska soo dhigtay ee guriga joogtay ay muxuu ahay dadkiisii loo soo diray ee nimanka xunxunahaayo ay dooneen marka inay ku fidoodaan oo faxisho ay ku sameeyaan yuu calaacalay oo yidhi low ana lii bikum quwatan aw aawi ilaa ruknin shadiid marka rukniga shadiidkaana mar wuxuu ka wadaa qolo xoog haddaan ku tiirsanahay laakiin wuxuu ilaaway inuu ilaah ku tiirsan yahay ilaah buu ku tiirsan yahay ilaahayna marka rukni xoog weeyaan marka rukni eh, xogli haddaan ku tiirsanahadaa uu ahaa muxuu ahay waa ka waxaa ilowsanaa oo eh, inuu xusuusnaada ahayd inuu ilaah ku tiirsan yahay ilahna rukni ka xoog badanana aanu jirin ayb walow labidtu fi sijni haddaan xabiska ku jiri lahaa tuula tuula lubsi yuusufa yuusuf intuu ku jiray dharkeeda intaa in la haddaan ku jiri lahaa la ajabtu daaciya daacigii waan ajiibi lahaa tanna wuxuu tilmaamayaa markii muxuu ahaaye nink ibraahim uu xalliyey manaamkii ninkii uu arkay ru'yadii ninkii u arkay markuu markuu cabiray waa kii odhan jiray marka ii keena ninkaas ii keena marka kolkii loo loo yeedhay waa kii aan soo bixina wuxuu yidhi muxuua ah, ku noqo oo waxaad weydiisaa haweenkii xaalkooda muxuu ahaa haweenkii sidaas yeeli jiray ee berigii sidaas ah gacmaha iska jiray xaalkoodii wuxuu ahaa marka taxqiiq in la qaado arrintiisii taxqiiq loogu noqdo oo markay baraa'adiisa sugnaato ka dambow mooyaane aan xabiska ka soo bixin ayuu doonay marka aad iyo aad buu ukaadsiiyo badnaayo xilmi u sameeyey ibraahim yuusuf anigu marka taa ma aanan yeeleen haddii soo bax lay odhan lahaa durma albaabka ka bixi lahaa buu le nebigu alayh isalaatu wasalaam baabun fii qowli ibraahima عalayhi الsalaamu inii saqiim wabal facalahu kabiiruhum wa fii saara hiya ukti saddexdaa eray oo ibraahim uu mxuu hadhow la xishoon doono shafaacada uu kala xishoon doono عن أbي هريرة رضي الله عنه أن رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم qاla lm ykdب إbrاhيم عليه السلام إbrاhيم النبي عليه السلام qaط إlا ثaلاثa kdibaaت saddex boonood beenood mooyaane weligii been kale ma sheegin ayb ثintayni fي ذات الlah laba dar ilaahay ayay ahaayeen dar ilaahay buu u sheegay labana fii xadi nafsihi bay ahayd labadaa marka mid waxay ahayd qowluhu inii saqiimun waan jiranahay uu yidhi markuu asnaamtii inuu jajabiyo rabay oo dadkii marka iyagoo ciiddoodii ixtifaalkoodii u baxaaya ayuu ka hadhay oo kaga marmarsanayay ayuu wuxuu iska dhigay wax jiran iska dhigay kuwana wuxuu uga dan lahaa waxaan kada muxuu ahay asnaamtan kada min duuni illahi la caabudaya ka takhallusidaad laysid buu lahaa wahaaniya midii labaadna iyana fii daatilah u sheegay waxaa weeyaan qowluhu bal facalahu kabiiruhum haada was'aluhum in kaanuu yantiquuna u yidhi qoodii weynaabaa sameeyo seentada u galee waa kana weydiiya hadday hadlaayaan marka iyagana inuu xujada ku sugo oo uga intiqaalo marka ma hadlayaan markay yidhaahaan u yidhaha waxaan hadlayni maxaad u caabudaysaan ayuu rabay wa waaxidatun fii sha'ni saara haweenaydii saaro ahayd eh, haweenaydiisii saaro ahayd arrinteeda midina ahayd fa inahu qadima ardan arda jabbaarin nin boqorahoo jabbaara dhulkiisu soo galay ardu misr wa macahu saara iyadoo saara la socoto wa kaanat min axsani innaas dadka inta ugu qurux badan bay ka mid ahayd fa qaala laha ninkaasna jabbaarkaan caadadiisa waxay ahayd qofkii muxuu ahay naagta qurux badan oo dhan haddayna nin lahaydna waa qaadan jiray haddayna nin leedahayna ninkeeda waa dili jiray oo kolley waa qaadan jiray markaasu ibraahim dilka inuu ka baxsada buu raba wuxuu yidhi ina hada ljabbaara in yaclam anaka imra'atii yaqlibnii calayki hadduu qof jabbaarkaas hadduu ogaado inaad haweenaydaydii tahay waa iga kaa xoogi doonaa ayb fain sa'alaki faakbiriihi annaki uktii fainaki uktii fi lislaam diinta ilaah baad islaam iigu tahay oo waxaan labadeenna ahaynoo ilaah rumaysano ma jiro adduunyada ma jire hadduu ku horaysto ninkaasu muxuu ku yahay yidhaah waa walaalka waa walaalkay dheh فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرki فلما دخلa أرضه kolkuu dhulkiisi soo galay dhulkii ninkaas soo gaadhay ra'aahaa bعضu أهli الjabaar ninkaa jabaarka ah raggiisii qaarkood baa arkay askartiisii qaarkood baa arkay saaro arkay ataahu waa u yimid jabaarkii buu yimid oo faqaala wuxuu yidhi laqad qadima أرضka امرأة laa ynbagii laha an takuuna ilaa laka haweeney waxaa soo gashay adiga mooye qof kale aan u subanin faarsala ilayha waa u fariir diray fautiya biha waa la keenay wa qaama ibraahimu عalayhi الsalaamu ilى الsalaaة ibraahim salaad buu u kacay falamaa daklat calayhi markay u gashay lam yatamaalak iskama aanu hanan karin anbasطa yadahu ilayha inuu gacantiisa ufidiyo inuu gacantii ufidiyo inuu ku adab darrado oo dooniyo iska han quruxdaadii markuu arkay faqubidat yaduhu gacantiisii baa la qabtay qabdatan shadiida qabasho daran gacantiisii baa markaa soo kuftay faqaala laha markaasu wuxuu yidhi udci illaaha lii ilaahay ii bari an yudliqa yadii gacantayda inuu isii daayo walaa aduruka waxba ku yeeli maayo fafacalad waa yeeshay facaada waa ku noqday mar kalaad faqubidat yaduhu faqubidat ashadda min alqabdati اlأuulaa markii hore ku ka daran ayaa gacantiisii loo qabtay faqaala laha mila dalik sidoo kale uu yidhi fafacalad facaada waa ku noqday faqubidat ashadda min alqabdatayni اluulayayn faqaala wuxuu yidhi idcu illaaha alla ii bari an yutliqa yadii gacantayda inuu ii sii daayo qaalat markaase waxay tidhi falaki falaki illaaha alla da yani ballan allaad igu leedahay alla aduraki inaanu wax ku yelin fafacalad waa yeeshay fawdiqad yadigu gacantiisii baa la soo daayay wadaca aladii jaa'a biha qofkii keenay buu u yeedhay faqaala lahu wuxuu ku yidhi innaka inamaa ataytanii bishayطaan shayطaan baad ii keentay walam ta'tinii biinsaanin dad imaadan keenin shayطaan baad ii keentay iga kaxay wax kada faakrijhaa min ardi dhulkayga ka bixi wa aطihaa haajar haajarna sii jaariyaddaas haajarana khaadimad hawn ka dhigatee sii buu yidhi qaala faaqbalat tamshi iyadoo socotay soo noqotay ibraahim ku soo noqotay falamaa ra'aaha ibraahiimu calayhi salaam insaraf yani insarafa min asalaa salaaddii markuu ka baxay markuu arkay buu salaaddii ka baxay fa qaala laha markaasu wuxuu yihi ma hiya yani ma hiya ma huwa alamru yani xaaladdu maxay noqotay qaalat markaas waxay tihi khayran kabata allahu yada alcaduw kafa allahu yada alfaajir faasiqi gacantiisa ilaahay waa celiyey wa akdama qaadiman qaadimadna ilaah waa nooga adeejiye qaadimadna waa naga siiyey qaala abu hurayra abu hurayra wuxuu yidhi fatilka ummukum yaa banii maa'i samaa dadkii marka la hadlayay buu leeyahay taasi waa hooyadiin isagu ismaaciili ma aho oo waa maxaa qaxtaani buu ahaa abu hurayra wuxuu leeyahay taasi waa hooyadiin ayb haajar taasuu sheegaya ayb marka riwaayadii bukhaari iyo riwaayada intaada marka haayo wax yaray ku kala duwan yahay ku kala duwanta riwaayadii bukhaari iyadu waxa ahayd ninka inuu suuxay oo lugaha dhulka ku dhacay oo qarqarleeyey ayay ahayd tanna in gacanta unu soo ayb baabu dikri musa عalayhi الsalaam wa qowluhu tacaalى fabara'ahu allahu mima qaluu wakana cinda allahi wajiha can abi hurayrata radia allahu canhu qaala kana muusa calayhi asalaamu rajula xayiya nin xishood badan buu muuse ahaa qaala fakaana laa yuraa mutajarridan isagoo qaawan lama arki jirin qaala faqaala banuu israa'iil banuu israa'iilna marka markay iyagu qobaysanayaan intay isqaqaawiyaan bay isku dhex qobaysan jireen iyagoo qaarkood qaarka kale hawradiisa arkayaan markaasay hanteeno waxay yidhaaheen innahu aatar sheeluu leeyahay bay yidhahen waxay nooga dhuumanayaa oo meel keligii gaara ugu qobaysanayaa oo ragga oona ugu dhex qobaysanaynin sheeluu leeyahay qaala faاktasala cinda faاktasala wuu qabaystay cinda cinda muwayha cinda muwayhin biyo yar ayuu ku qabaystay fawadaca thawbahu maradiisii bu wuxuu kor saaray calىa xajarin dhagax faاnطalaqa alxajaru yascىa dhagixii baa orday isagoo rooraya buu xaggii dadku orday waاtabacahu bicasaahu muusena ushiis buu la raacday la raacdeeyey yadribuhu isagoo garaacaya thawbi xajaru thawbi xajar maradayda dhagaxow maradayda dhagaxow si isagoo leh garaacaya buu la dawa xataa waqafa ilaa isku dhex calaa mala'in min bani israa'iil yani calaa akaabirin bani israil bani israa'iil oo qoqobaysana dhexdoodii ilaa istaagay muusana oo qaawina uu dabordaayo wanazalat markaas waxaa soo degtay yaa ayuha aladiina aamanuu laa takunuu kaladiina aadaw muusa fabara'ahu allahu mima qaaluu wa kaana cinda allahi wajiiha marka waxa ay ku dhibeenee la sheegayaayo waa xantaas ay hanteene ceebta ay ku sheegeen ee ilahay ka beri yeelay ayb ilaah baa ka beri yeelay markaas muusa marka isagoo qaawan buu ilaahay sabab u sameeyey uu u tusiyey cawradiisa u inuu beri yahay isaguna aanu khiyaarkiisa aan ahayn baabu fii qisati muusa maca alkhadri calayhim asalaam can saciid bni jubayrin qaala qultu libni cabbaas ibni cabbaas baan waxaan ku idhi ina nawfan ilbikaaliya yazcumu ana muusa calayhi asalaam صaaxiba bani israa'iil laysa huwa muسى صaaxiba alqadr nawf albikaali wuxuu ahaa nin yahuudi ahaan jiro soo islaamo waxaa weeyaan ibnu imra'ati kacb اlaxbaar kacb alaxbaar ninka la yidhaaha caalimka yahuudiga ahaan jiray buu rabiibkiisii buu ahaa marka waxyaalihii qisooyinkii kutubaha israa'iiliyaadka uu ku aqriyey yuu mindhaa wuxuu ka helay muuse hankada suuratulkaxfi qisadiisa lagu sheegay ee khadar la kulmayo inaanu muuse ibni cimraankii nebiyu bani israa'iil aanu ahayne muuse kale uu yahay markaasuu sidaa ku sheekayn jiray saciid ibnu jubayr baa markaa taa ka maqlay markaasuu ibnu cabbaas xabr lumma radia allahu canhum ayuu weydiinayaa uu leeyay ninkaas saasuula yidhaahaa ayb ibnu cabbaasna hadda ka hor ayaa waxaa nin arrintan kula furmay ee kula murmay oo la yidhaaho alxuru bnu qays la yidhaaho baa kula murmay oo ibn cabaasna uu lahaa waa musa ninkaas saaxibu lkhadri waa musa bani israa'iil ninkaasuna uu lahaa maahe waa nin kale markaasu ah, ubay ibnu kacb baa soo agmaro markaasuu ibnu cabaas weydiiyey ubay ibnu kacb marka xadiidkan kada dheer u sheegay oo nebiga alayh salatu slam ka maqlay ayb saasaan ka maqlay marka ah, faqaala markaasu wuxuu yihi kadaba caduw llah been buu sheegay cadowgii ilaahay samictu ubaya bna kacbin radia allahu canhu yaquul samictu rasuula اllahi salى اله alay slm yaqulu qaama muusa khatiiban fii bani israa'iil fii bani israa'iil taasaa tusinaysa marka inuu muuse fii bani israa'iil ah muusa maalin ku istaagay isagoo khudbaynayo bani israa'iil isdhex taagay markaasaa khudbadiisii loo bogay fasu'ila waxaa la weydiiyey ayu nnaasi aclam dadka yaa ugu cilmi badan qaala ana aclam anaa ugu cilmi badan ama waxaa la yidhi qof kaa cilmi badan ma garanaysaa markaasuu yidhi maya qaala facataba allahu calayhi ilaahay wuxuu u canaantay id lam yarudda alcilma ilayhi cilmiga ilaahay kolkaan u radin yuu ilah sidaa ku canaanto ilah baa garanaya inuu yidhaaha bay ahayd fa awxa allahu ilayhi ilaah wuxuu u waxyooday ina cabdan ina cabdan min cibaadi addoon addoommahayga ka midoo bimajmaci albaxrayn labada badood mada meelka eesha iskaga yimaadaan jooga huwa aclamu minka yaa kaa cilmi badan labadaa badoodna miday kuwa ay yihiin lama oga wax faa'iidaho ku saabsanina ma jiraan ayb qaala muusa muusa wuxuu yidhi ay rabbi kayfa lii bihi sidaan ula kulmi karaa ula kulmi karaa ninka muuse cilmi jacaylkiisa calayhi salaam markuu ogaaday adduunka inuu joogo hal qof oo ka cilmi badan yuu doonay marka inuu qofkaa la kulmo cilmiga ka faa'iidaysto faqiila lahu markaasaa waxaa la yidhi ixmil xuutan fii miktal malay ku qaado dilbiil faxayثu taftid alxuuta mallayga meeshaad ku weydo fa huwa tama halkaasuu jooga mallaygaa meeshaad ku weydo halkaasuu ninkaasu joogaayo mallay qaado dimbiil ku qaado oo soco meeshaad mallaygaas kaga lumo halkaasuu joogaa ayb faاnطalaqa waa socday waاnطalaqa macahu fataahu wahuwa yuushac ibnu nuun khaadimkiisa oo yuushac ibnu nuun oo ninkii nebinimada goortame ka bedeli jiray ah oo nebi noqon jiray ah ayaa muxuu ahaa la socday faxamala muusa calayhi الsalaamu xuuta xuutan fii miktal mallay buu dimbiil ku qaatay waاnطalaqa huwa wa fataahu yamshiyaani xataa ataya sakra ilaa ay dhagax ka yimaadeen meel dhagax abay yimaadeen faraqada muusaa wa fataahu muuse iyo qaadimkiisii baa seexday dhagaxii hoostiisa seexday fadaraba alxuutu xuudkii baa dhaqdhaqaaqay fi lmiktali dembiishii ku dhaqdhaqaaqay xataa kharaja min almiktali ilaa dembiishii uu ka baxay faaraja fasaqata fi lbaxri badda uu ku dhacay qaala وأمسك الله عنه jarية الماء biyihii socodkoodii baa ilaahay ka qabtay xatىa kaana mila الطaaq yani mila اlquwa ilaa dariishadoo kale oo noqday meesha uu galay baa god oo kale noqoto biyihii ayna isu imaanayninoo muxuu ahay meeshii uu maray biyihii ayna isu imaanaynin oo sidii dariishadan kale oo doloosho oo kalea ayay noqotay ayb malayga muddo la soo cunay oo muxuu ahay dimbi lagu soo waday baa sidaa ilaahay u galay ayb fakana lilxuuti saraban god buu malayga u noqday wa kaana limuusa wafataahu cajaban muuse iyo qaadimkiisiina layaab bay ku ahayd fainطalaqaa waa socdeen dad kolkay soo tooseen bay marka waa arkaayey yuushac waa arkaayey laakiin kolkuu soo toosay ayuu ilaaway oo inuu u sheega muuse oo markaasay iska socdeen ayb fainطalaqaa waa socdeen baqiyata yawmihimaa wa laylatihima maalintii inta uga hadhay iyo habeenkii dambe bay socdeen wa nasiya saaxibu muusa an yukhbirahu yuushac waa ilaawa inuu muuse u sheego malaygii siduu noqday falamaa asbaxa muusa calayhi asalaam habeenkii dambe markii waa bariistay u qaala lifataahu qulaamkiisii ku yidhi aatinaa hadaa'ana laqad safarinaa haadaa nasaba inookan quraacdeenni safarkankadan dhib baan kala kulannaye qaala wuxuu yidhi walam yansab ma aanu daalin xataa jaawaza almakaana aladii umira bihi meeshii la amray oo ninkuu e, u socday uu joogay ilaa uu dhaafay ma aanu daali jirin intii hore markan kaduu daalay qaala markaasuu xusuustay markaa yuushaca markaasu wuxuu yidhi ara'ayta id awaynaa ila asakra fainii nasiitu alxuut wamaa ansaanihu e, ila shayطaanu an adkurah waاtakhada sabiilahu fi lbaxri cajaba bal ka warran bu markii aynu dhagaxii hoos seexan jirray halkaasuu malagii kaga baxay dimbisha ka baxoo biyaha ku dhacayoo shaytaan baa inaan kuu sheegay ilowsiiyey qaala muusaa muusaa wuxuu yidhi dalika maa kunaa nabgi waxaan rabnay kaasu fartadaa waa noqdeen calaa aahaarihimaa qasasan raadkoodii boy marka ay eh, noqdeen iyagoo raadkoodii qaadaya qaala yaqusaani aahaarahuma iyagoo raadkoodii qaadaya marka qasasan sidaasu ku fasiraya iyagoo raadkoodii dib u raacaya ayay noqdeen xataa ataya sakra ilaa dhagaxay ka yimaadeen fara'aa markaasuu wuxuu arkay rajulan naa'iman nin jiifa musajan calayhi bihawb mara ku duuduuban sallama calayhi muusa muusaa salaamay faqaala lahu alkhadir khadir baa wuxuu yidhi annaa biardika asalaam dhulkankada xaggay salaami ka joogta yaa wax salaam yaqaano meeshankada jooga wax asalaamu calaykum yidhaahdo dadkan meesha meelahan ma jooga qaala ana muusa muusa anahy qaala muusa bani israa'iil ma muusihii bani israa'iil qaala nacam qaala inaka calىa cilmin min cilmi اllahi callamakahu allahu laa aclamuhu wa ana calىa cilmin min cilmi اllahi callamaniihi illaahu laa taclamuhu adigu cilmi oo cilmiga ilaahay ka mida baad haysato oo ilaah ku baro anuu aanan aqoonin aniguna cilmi ilaahay oo ilaahay baray baan haystaa oo adigu aadan aqoonin faqaala marka faqaala lahu muusa muusa wuxuu ku yidhi calayhi الsalaam hal atبicuka عalىa an تucallimanii mima cullimta rushda ma ku raaca may ogolanaysaa inaan ku raaco kula socdo arday kuu noqdo inaad waxa alla ku baray ee hanuunkaa wax iga barto qaala inaka lan tastaiica macya sabra ima dulqaadin karaysid oo iguma sabri karaysid waxyaalaha waxaad igu arki doontaa aad igu qoonsan doonto wa kayfa tasbiru calaa maa lam tuxid bihi khibraa wax aadan cilmi ku koobin oo cilmigiisa aadan aqoonin saad igu sabri kartaa qaala satajidunii in shaء allahu saabira walaa acsi laka amra in shaa allahu buyidhi haddii ilaahay yidhaaho waxaad erki doontaa inaan sabraayo oo aanan wixii aada amarta ka mxuahay aan kugu caasaynin qaala lahu lkhadir khadir baa wuxuu ku yidhi fain itabactanii falaa tas'alnii can shayin xataa uxdita laka minhu dikraa haddaad isoo raacdo waxba aan samaynaya hay waraysan ilaa anug kuu sheego maxa maxaad u samaysay hay dhihin qaala nacam waa yahay buu yidhi qaala faاnطalaqa alkhadiru wa muusa yamshiyaani calىa saaxili اlbaxr famarat bihimaa safiina dooni baa soo martay fakallamaahum way la hadleen dadkii lahaa bay la hadleen an yaxmiluuhumaa inay qaadaan facarafuu alkhadira khadir bay garteen meelahaasay ku adarki jireen xeebtaasoo way yaqaaneen faxamaluuhumaa bigayri nawlin nool la'aan bay qaadeen ayb facamada alkhadiru ilaa lawxin min alwaaxi safiina wuxuu u qastay oo abbaaray looxa alwaaxda safiinada ka mida naزacahu waa siibay loox uu meeshiisa ka rujiyey faqaala lahu اkhadr musa muusa wuxuu ku yidhi qwm xamaluuna bغayri nawlin camadta ilىa safiinatihim faharaqtahaa litغriqa ahlaha laqad jiئta shayئan imra niman loola-aan inagu soo qaado ixsaan inoo soo sameeyey baad doonidoodii loox ka fujinaysaa oo ka inay biyuhu soo galaan oo qarqoomaan daraaddaasa u yeelaysaa arrin weyn baad walee samaysay qaala markaasuu yidhi alam aqul inaka lan tastatiica maciya sabra wama ana kudihina ima dulqaadan karayso oo waxyaala qaala markaasuu yidhi laa tu'aakhidnii bimaa nasiitu walaa turhiqnii min amrii cusra haygu ha i qabanin waxaan ila waan ilaawayay ilowsha iga keenay ha i qabanin oo ii dhimriyo markaa haygu dhibin arrintaydan uma waa u dhaafay marka uma kharajaa min asafiina doontii bay ka baxeen markay xeebtii gaadheen fa baynamaa humaa yamshiyaani mar ay socdeen cala saaxil xeebta ay socdeen idaa gulaamun yalcabu maca alghilmaan wiil carruurta la ciyaaraya ay arkaan kusoo baxeen faأkhada alkhadiru bira'sihi faاqtalacahu biyadihi faqatalah madaxii gacantiisuu madaxa intuu ku qabtay iyuu madaxiisa fujiyey oo madaxii ka gooyey oo wiilkiibuu dilay canuga yarka ahaa tanaa muuse kaga sii daraatay faqaala muusa aqatalta nafsa zakiyata bigayri nafs laqad ji'ta shayئan idda shay-an nukra ma naf daahiraho mu'minaho dembi lahayn baad disha oo naf ay disha oo qisaasiisaan ayna jirin arrin eh, munkara da timid qaala markaasu alam aqul laka inaka lan tastaica macaya sabra qaala wa haadihi ashaddu min alأuulaa kanaana tii hore ka daran kanaa tii hore ka daran eh, ficilkuu sameeyey qadir uu sameeyeyna ficilkii hore waa ka daran yahay canaanta qadirna waa ka daran tahay marka alam aqul laka tii hore alam aqul unba tanna waxay ahayd alam aqul laka ayb muuse inkirkiisiina marka kii hore waa ka daraayo marka wuxuu yidhi laqad ji'ta shay-an nukra kii hore wax weyn baad la timid kana munkar baad la timid qaala in sa'altuka can shayin bacdaha falaa tusaaxibnii qad balagta min ladunii cudraa faاnطalaqaa waa socdeen xataa idaa ataya ahla qarya istطcamaa ahlahaa reer markay yimaadeen ba reerkii sooriye ka dalbeen cunto ka dalbeen faabow an yudayifuuhumaa inay sooriyeeyaan bay diideen fawajadaa fiiha jidaaran yuriidu an yanqada faaqaama ayib reer bay yimaadeen marka reerkii bay sooriye ka dalbeen reerkii baa sooriyeyn waayey reerkii bay marka waxay ka heleen derbi oo qalloocday oo dumi raba ay heleen fawajada fiiha jidaaran yuriidu an yanqada yani an yasqud yuriidu yani yamiilu u iilanaya an yanqada inuu dh faaqaan waa toosiyey gacantuu ku masaxayoo kolkaasuu iska toosay maaha inuu dhisay maaha yaquulu maa'ilun yuriidu an yda wuxuu ka wada yani waa waa qalloocday wey qaala alkhadru biyadihi haakada haakada sidaasuu gacantiisa ku yidhi faaqaamahu waa toosiyey wa qaala lahu muusa muusa haddana canaananayo wuxuu ku yidhi qawm ataynaahum falam yudayifuuna walam yudcimuuna low shiئta laاtakadta calayhi ajra niman inaga seexday oo aan martisooriyeyn waaye oon ixsaan istaahilin eh, maxaad ixsaan ugu samaynaysaa maxaad ujro inoogaga qaadi weyday ujro inaad inooga qaad dabay ahayd toosintiisa eh, jidaarka kada qaala haadaa firaaqu baynii wa baynik saunabi'uka bita'wiili maa lam tastatic calayhi sabra waa kala tageenay waa kan halkaan aan ku kala tegaynay saddex goor mar saddexaadkiiba marka markii muusena weliba sii yidhi haddaan mar dambe ku weydiiyo khalaas iska kayreed cudur baad u haysataa qaala rasuulu llahi salى اllahu alيه waslm rasuulka ilahi baa wuxuu yidhi yarxamu allahu muusa muuse allahu naxariista lawadidtu waxaan jeclaaday annahu kaana sabra xataa yuqasa calayna min akhbaarihimaa waxaan jeclaan lahaa inuu ku dulqaato oo marka sheekooyinkooda hana looga sheekeeyo waxyaalo kale intuu ka arka haddana hana looga sheekeeye inuu u dulqaataan jeclaan lahaa qaala waqaala rasuulu llahi sala اlه alay slm rasuulka ilahina wuxuu yidhi kaanat ilأuulaa min muusa nisyaanan ictiraafkii hore muuse waxay ka ahayd ilowshay ka ahayd qaala weliba marka markii ugu dambaysana wuxuu yidhi akadathu min saaxibihi damaama waa ka xishooday oo kol hadduu saddex goor hadba intuu kolba uu yidhaaho markan ii dulqaado haddana uu ictiraadayo ayuu maxaa ka xishooday inuu mar labaad uu cagsi kale sii weydiisto ayb wa jaءa cusfuurun shimbir yar baa yimid xataa waqaca calىa xarfi الsafiina ilaah doonta qarkeedii u istaagay uma naqara fi lbaxri badii buu qarh ka sii yani badii buu ka cabay sida shimbirta iyo lahad mar afka qarh ka siiyey faqaala lahu lkhadir khadir baa wuxuu ku yidhi maa naqasa cilmii wa cilmuka min cilmi اllahi caza wajala ilaa midla maa naqasa hada alcusfuuru min albaxr in cilmigu ilaahay isiiyey adigu ku siiyeyba cilmiga ilaahay waxba ma ayna ayna dhimin ilaa intuu kala dhacay muxuu ahaaye shimbirkaas yarka u badantada dad weyn shimbir yaroo wax yaroo afka kaga qaatay miya waxba ka dhimaysa sidaas kale marka cilmiga ilaah iyo cilmigeen yihiin cilmiga ilaahay marka wax xadle oo la koobi kara maa qofna ka salgaari kara ma isku dhihin marka muuse wax walba baraha isdhihin ma baran kartid cilmiga ilahay ma koobi kartid qaala saciid bnu jubayr saciid bnu jubayr baa wuxuu yidhi wa kaana bnu cabaasin radia allahu canhuma yaqra'u wa kaana amaamahum malikun yaakudu kula safiinatin qasbaa saasuu aqrii jiray wa kaana waraa'ahum waa riwaayada mashhuurkii marka ibnu cabaas wuxuu aqrii jiray wa kaana amaamahum ayb kolkaas ibnu cabaas inay tafsiir ka ahayd iyo inay qiraa'o shaaddaa tahay labadaa marka waa iska ixtimaasha laakiin qiraa'ada muxuu ahaye mashhuuradii iyo wa kaana waraa'ahum weeyaan waraa marka say ku noqonaysaa ayb hadalkan marka macnihiisa waxaa weeyaan qadr fasirkiisaasu sababkii uu doonta sidan u galay buu fasiraya wuxuu leeyahy doontan dadan dad masaakiina baa leh oo ku mxuu ahay ku shaqaysta waxaana ay mari doontaa nin boqor ahoo jabbaar ahoo doonidii fiican oo dhan qaata marka saasaan u rabaa inaan ceebeeyo oo mxuaan in u yeelo baan rabaayo oo xeelad aan ugu badbaadinayo weeyaan saasuu rabaa marka waraa'am hadday tahay way ka yimaadeenoo soo dhaafeen ay tahay marka muxuu ahaye baqdina male marka haddii dhulkiisi ninkaas soo dhaafeen marka macnihi marka waa inay ka horreeyaan saasuu marka tafsiir uga dhigayaayo waraa'ahum taas hadda waxaa laga wadaa buu leeyahay amaamahum boqor baa ka horreeyey wa kaana yaqra' wuxuu aqriyay wa ama fa kaana kaafira taasna waa aqriyi jiray marka ulaamkii wuxuu u dilay gaal yani gaalnima madbuuc cala alkufri bu ah gaalnimaa lagu abuuro muxuu ahay waama algulaamu fakana abawaahu mu'minayni fakhashiina an yurhiqahuma طuyaana wa kufra inuu gaalnimo iyo kibir ugu sabab noqdo ayaan ka baqay yani isaga hadduu qaan gaari lahaa nin ilaahay kuwa ku abuuray gaalnimo ku abuuray ahayo gaal buu noqon lahaa iyagana gaalnimo in usoo jiido ay ku raacaan ayaan uga baqay iyagoo mu'miniin oo marka diintooda ka fasaahiyo baab fi qowli الnabiy slى اllahu عalayh waslm laa tufadiluu bayna alanbiya bayna anbiyaaءi illah can abi hurayrata radia allahu canhu qaal baynamaa yahuudiyun yacridu silcatan lahu acطaa bihi ucطiya bihi shay-an karihahu mar uu yahuudi badeecadkiisa uu suuqa soo bandhigay oo iib u soo bandhigay yaa waxaa la siiyoo lagaga baayacay wux uu karhaday qiimo yar uu karhaday baa laga ow lam yardahu buu yidhi mise kamuuna raalli noqonin yaa la siiyey shaka cabdulcaziiz qaala laa huwa aladii istafaa muusaa cala albashar yahuudi baa sidaa ku dhaartay wallahi inaan intan kada siinaynin ilaahay muuse khalqiga ka dheeraysiya baan ka doortay baan ku dhaartay qaala fasamicahu rajulu min alansaar nin ansaar ka mida baa maqlay falatama wajhahu wejigu dharbaxa kaga dhufto faqaala markaasu wuxuu yidhi taqulu waladii istafaa muusa cala albashar warasuulu llahi sala allahu alayh wasalam bayna adhurina rasuulka ilahi nala joogo meel hadalkaa leedahay oo rasuulka ilahi inaad ka sarraysiinaysaa qaala fadahaba alyahuudiyu ilaa rasuuli اllahi salى اllahu alay waslam yahuudigii baa rasuulka u tego ku dacwoonaya faqaala ya abalqaasim ina lii dimmatan wacahda dimad iyo cahdi baan leenahay ammaan baan idinka haysataa wa qaala fulaanu laamani latama wajhi hebel baana dharbaaxay wejiga ka dharbaaxay faqaala rasuulu llahi sala lla alay slam lima latamta wajhahu maxaad wejigiisa u dharbaaxday Eh, qaala qaala yaa rasuula allah wuxuu yidhi ninkaasu waladii istafaa muusaa cala albashar sidaasuu yidhi wa anta bayna adhurina adigoo nala jooga buu hadalkaa yidhi hadalkaasaan ka xadhooda marka u dharbahay qaala faqadiba rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam xataa curifa alqadabu fii wajhihi waa cadhooday nebiga alayhi salatu wasalaam ilaa wejigiisa cadhadii laga gartay uma qaala markaasu wuxuu yidhi laa tufadiluu bayna anbiyaa'i illaah ambiyada ilaahay ha kala fadilina sidaas oo kale hadday noqoto oo laba diinooda kala gedisan laba qof oo kala haysta oo sinoo kale tacasul mid walba uu samaynayo sida falastiiniinta iyo yahuudda ka dhex dhexdaa baa lihi markay isku xanaaqaan inuu ninba ninka kale nebigiisa axlagaateeyo oo kuwa muslimiinta ahna muusa waxu dhimaan kuwankada yahuudina marka mxu nebiga waxu dhimaan alayhi isalaatu wasalaam marka taasoo kale marka mowqifkaasoo kale waa in laga dheereeyo rususha ilaahay deriba ah, sanawgii markaan ku jiray qaahira mid baa tawxiidna siinay markaasuu qistan noo sheegay ana aad uqoonsadaan wuxuu leeyay nin yahuudiya baa faanay wuxuu yidhi ilaahay soomka hal maalin keliya buu ambiyada oo dhan ku waajiwaajib hal iyo maya sana marka annaga nabiga iyagii muusa maalintii buu gartay marka maalintii buu soomay oo noo tilmaamay noo sheegay maalintii baan soomnay nebigiinuna maalintii buu garan waaya markaasuu yidhi bishoo dhan bilna laguma waajibinin hal maalin kaliya la amray yahuudigii ataa yidhi markaasaan ugu jawaabay maya sidaa ma ahee bil baa eh, la faray nebigiina iyo nabiga iyagaba bil baa inay soomaan la faray nebigiina marka bishii hal maalin markuu ka soomay bukaajooday oo wedi kari waaye oo markaasuu afuray oo yidhi iska afur kale ooyaan nebiga iyagiisa waa xamili karay oo bishii o dhan buu wada soomay marka taasoo kale qalad qalad weyn weeyaan nabi muuse oo meel kaga dhacaya inuu waajibkii ilaahay dayaacay oo bishii ilaahay soom buu muuse aana soomin oo muuse waajibka ilaahay bu dayacay buu muuse eeddii saaray inuu iyaga eedda saara bay ahayd oo nebigiinnii baad khilaafteen oo waad gaajooteen oo waad nebigiinnii baad eh, muxuu ahay markuu dhintay baad bedesheen diintiisa inuu ilaah mooyaane inuu yidhaha muusa gaajadii u adkaysan kari waayo waajibka ilaahay ka tegay aad buu qalad u ah taasoo kale ayb marka tacasubkaasoo kale ba dhacdo oo rususha ilaahay meel lagaga dhaco taasoo uu leeyahay nebiga alay slam kafal fadilina rususha ilaahay wa fainahu yunfaqu fi suur nafqatu sacqi nafqada la yidhaahba suurka la afuufi doonaa fayuscaqu man fi الsamaawaati waman fi اlأrض ila man shaء allah intuu ilahay ka soo istinooday mooyaane waxaa dhici doona oo dhiman doona inta waxaa nool oo dhan waxaa cirka joogay wax dhulka joogaba uma yunfaqu fiihi ukraa mid kale la afuufi doona nafqatulbacdiga faakunu وأkunu أوla man yubcaث oo inta soo toosi doonta ee soo noolaan doonta ka ugu horeeyaa noqon doona mise wuxuu yihi wuxuu yihi fii أwali man yubcaث ayaan ahaan doona inta usoo horbaxda baan ugu inta ugu horraysaan ahaan doona ku dhex jiri doona faإidaa muusى aakid bاlcarshi waxaan arki doonaa muuse oo carshiga haysta carshiga ilah haystaan arki doonaa falaa adri ma ogi axuusiba in loo loola xisaabtamay bisacqatihi yowma tuur sacqadihi yowma tuur in loola xisaabtamo tan laga dhaafay oo ta meesheeda u gashay aw bicisa qabli iyo hortay la bixiyey ma kala garanayo ayb walaa aquulu odhan maayo ina axadan afdalu min yunis bni matta qofna yunis ibni matta buu ka fadli badan yahayna ma dhahayo ayb marka nebiga calayhi isalaatu wasalaam tafdiilka bayna alambiyaa uu ambiyadu waa kala fadilan yihin ilahba waa ka sheegay tilka rusul fadalnaa bacdahum calaa bacd buu ilah leeyay waa kala fadilan yihin marka nebiguna waa kala fadilo oo waa sheegay inuu isagu khayr afdal alambiyaa uu yahay marka nahyigankeda uu sidaa uu leeyahay waxaa suurowda inuu ulajeedadu uu yahay nahyi noocaas oo kale ah rususha ilaahay marka tacasub iyo intay gasho rususha ilahay meel lagaga dhaco inuu ku nahyinayo yahay baabun fi fi wafaati musa عalayhi الsalaam can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam jaaءa malaku lmowti ilaa muusa alayhi salaam malaku lmowtka muuse u yimid isagoo nin iska soo dhigay weliba bani aadam iska soo dhigay ayb riwaayada axmed baa cadaynaysa inuu nin iska soo dhigay faqaala low suurad malakiyadii aan ugu imaanin oo muuse garan lahaa faqaala lahu markaasu wuxuu yihi ajib rabbaka rabbiga ajib yani marka naftiga in laga qaada la raba qaala falatama muusa alayhi asalaamu cayna malaki lmowt fafaqa'ahaa malakulmowtka isha ka dharbaaxayo ishii buu ka riday faqaala qaala markaasu wuxuu yidhi farajaca almalaku ila allahi tacaala malagii baa ilahay ku noqday wa qaala markaasu wuxuu yidhi innaka arsaltanii ilaa cabdillah yuriidu lmowta waqad faqa'a caynii addoon aan geeridaba rabin baad ilaah uga dirtay wakaas waa dharbaaxay oo ishiibu iga riday qaala faradda allahu ilayhi caynahu ishiisii baa ilah usoo soo celiyey wa qaala wuxuuna yidhi irjic ilaa cabdii addoonkayga muuse ku noqo oo faqul waxaad dhahdaa alxayaata turiid ma nolol baad rabtaa in kunta turiidu alxayaa haddaad nolol rabto fadac yaddaka gacantaada saar calaa matni hawrin dibid dhabarki saar famaa waarad famaa tawaarad yadduka gacantaadu waxay qariso oo min shacarihi timihiisa ah fa innaka taciishu bihaa sana mid walba sana baa noolanaysa dibid gacantiisa dhabarkiisa gacanta saaro wax alla wixii tima ah dhawartiisa ee gacantaada ka hoos hooseeya baa mid walbaba hal sana bedelkeeda aada noolaanaysaa qaala uma mah haddana waa maxay maxaa ka dambayn doona muuse aleh kolkii loo sheegay qaala uma tamuut waad dhimaan doontaa geeri waa laga maarmaan qaala fal'aana min qariib hadda mar dhow marka anigoo dhow hadda aan iska dhintay intay igu fogaan lahayd cabsideeda iga hadhay ayb ah, markaasu weliba wuxuu yidhi rabbi ah, maxaa amitnii min alardi almuqadasati ramyatan bixajar ilaah igu dil alardi almuqadasa meel u dhow oo dhagax tuur u jirta hal dhagax inta laga tuulay ilah ii dhow yani tihii buu ku dhex jiro tihii buu yuu ku dhex dhintay muusa markaas xaraab siinaa buu ku dhex dhintay markaasuu leeyahay ilaahu bilaadu shaam ardi bayt اlmaqdis ilaahu ii dhowee muxuu aha in dhagax tuur ah ii dhowee qaala rasuulu llahi sala اla alay slm wuxuu yihi wallahi low annii cindahu haddaan agtiisa joogi laha haddaan meeshaa joogi lahayn la araytukum qabrahu qabrigiisaan idin tusi lahaa calaa jaanibi طariiq jidka dhinaciisa cinda alkasiib alaxmar muxuu ahay buurta bacaadka ee cad dhinaceeda baan idinka tusi lahaa marka lama yaqaano qabrigiisa muuse lama yaqaano nebigeena un baa yaqaano oo leelka israana sii sii maray qabrigiisa isagoo ku tukanaya sii maray muxuu ahaye qof kalena marka ma yaqaano baabun fii qowli الnabiy salى اllahu عalay slam marartu bimuusa عalayhi الsalaam yusallii fii qabrihi can anas bni maliki radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam qaal ataytu wa fii riwaayatin wa fii riwaayatin fii riwaayati hadaabin marartu calىa muusa waa raawi muusaan soo maray riwaayadii hore maxay ahayd ataytu <clears throat> tanuna waxaa weeye marartu calىa muusa laylata usriya bihi cinda alkasiib اlaxmar wa huwa qaa'imu yusallii calىa qabrihi oo markaa uu dhawaaqayo ilahay uu canaananayo fadaltahu calaya sharaftahu calaya sidaas uu lahayo canaanayay wiil yaroo gadaashii soo bixisay baad ilah iga mxaa iga sarraysiisay oo idhaafay oo ummaddiisa uu lahaa baabun fi dikri musa fi dikri yuusufa calayhi الsalaam عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيiلa يا رsuuل اللhi mن أكرم الناaس ddka yaa ugu wanaagسan qاaلa أتقاaهم ka ilah ugu cabsi badan qاalوu laysa عن hذا نسألka kaa kuma weydiinayno qاaلa فyوسف نبي الله iبن نبي اللh iبن نبي لh بن khليiل اللh يوسف oo نبيa oo nbi ilahay wiilkiisa oo nebi kale wiilkiis si a oo khaliilka ilahay inankiisa kaasaa marka dhalasho xaggeeda haddaad iga rabtaanna kaasaa dadka ugu fiican oo ugu dhalasho fiican waa nebi nebi dhalay oo nebi kale sida afar nebiyo isdaba dhalay ayb qaaluu markaasi waxay dhaheen laysa can haadaa nas'aluk kaana kuma weydiinayno qaala markaasu wuxuu yihi facan macaadin alcarabi tas'aluunii ma carabta usuusheedaad iweydiinaysaa iyo qabaaisheeda say u kala fiican yihiin khiyaaruhum fi ljaahiliyati khiyaaruhum fi lislaami idaa faquu yani idaa tacallamuu diinihim hadday cilmi yeeshaan kuwii jaahiliga ugu fiicnaan jiray ee sharaftii iyo muru'adii iyo lahaa kuwaasaa islaamnimadiina ugu fiican hadday cilmi yeeshaan hadday cilmi yeelan waayaan marka galaashkooda way kuwii kale qabaashii kale oo cilmi yeelatay oo diintoodii baratay baa ka dhaafi doonta baabun fi dikri zakariya calayhi الsalaam can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam qaal kaana zakariya najaara qoraarow buu ahaa zakariya baabun fi dikri yunusa calayhi الsalaam can abi hurayrata radia allahu canhu can الnabiy salى اllahu alay slam anahu qaal qaala yacni illaah caza wajal ilaah buu ka wada laa yenbagii licabdin hadalkii horena wuxuu ah in xadiidkii horeynu soo marray xadiidkii qisadii mxu xadiidkii abi hurayra inuu nebigu hadalkan kada yidhi kanna marka inuu ilaah ka sheegayo buu sheegay ayb marka inuu marna nebigu alay sala slam isagu uu hadalka uu leeyahay marna ilaah uu nismaynayo yacni illaaha caza wajal ilaah baa wuxuu yidhi laa yenbagii licabdin licabdin li addoonkaya uma habboona وqاla بن مثنى لcabdي riwaayana cabdi li riwaayana marka waxaa weeyaan cabdي an yaqula inuu yidhaaho ana khayr min yuنus bni mata yunis ibni mata anaa ka khayr badan qofna inuu yidhaaho uma habboona ayb marka waxaa weeye waa tafdiil sidaasoo marka ay ku jirto daliil ay ugu jirto nabiga eedayn ay ugu jirto ila nabigaasu waa nebiga wuxuu sameeyey isagoo oon loo idnin ummaddiisa inuu ka dhex baxo ayuu ka dhex baxay marka waa kii malaygu uu liqay oo sidaas marka ilaahayna uu uga dhigay muxaa ta'diib uu uga dhigay marka in arrintaa lagu eedeeyo oo nebigaas meel lagaga dhaco ma habboona baabu dikri ciisa calayhi الsalaam can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam ana أwlى الnaasi bciisa bni maryam fi اlأulى wاlآakhira daarta hore iyo daarta dambeba yani adduun iyo aakhiraba anigaa dadka ugu aanaysan ciise bni maryam qaaluu kayfa yaa rasuula allah sideed ugu noqonaysa qaal alanbiyaau ikhwatu min callaatin waa ambiyadu nebiyaalku waa walaalo hooyooyin kala gedisan walaalaha isku aabba ay hooyadoodna kala gedisan tahay yaa la yidhaahaa banulcallaat kuwa cagsigooda ah ee aabuhu kala gedisan yahay isku hooyahana banulakhyaaq ayaa la yidhaha kuwa kalena ashaqaa la yidhaahaa marka waa walaalo kala hooyooyin ah hooyooyin kala gedisan ummahaatuhum shataa wa diinuhum waaxid hooyooyinkoodu waa kala gedisan yihiin diintooduna waa isku mid falaysa baynii wa baynahu nebiyu ani isagana nebi nooma dhexeeyo ambiyada ilaahay waa isku hal diin oo sida walaalo isku aabbo oo kalebay yihiin ani isagana nebi nooma dhexeeyo marka saasaan ugu xigaa baabu masi shayطaani kula mawluudin ilaa maryama wabnaha calayhim asalaam can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam qaal ma min mawluudin yuuladu ilaa nakasahu shayطaan ma jiro ilmo dhashe oo shayطaan aanu gujinaynin shayطaan baa farta dhinaca kaga gujinaya jug ku siinaya markaasu fayastahilu markaasuu dhawaaqaya saarikan isagoo ooyaya min naqsati shayطaan shayطaanka gujadiisa yuu xanuunsanayaa la ooyaya ilaa mar ilaa ilaa bna maryama wa ummahu ina maryam iyo hooyadiis mooyaane oo iyaga markaas hooyadeed ducadii ay u ducaysay ee wainii uciiduhaa bika waduriyataha min ashayطaani الrajiim ayaa ilaahay kaga badbaadiyey oo labadoodaas shayطaan ma taabanin ثuma qaala abu hurayra abu hurayra wuxuu yidhi iqrأuu aqriya in shiئtum wainii uciiduhaa bika waduriyataha min ashayطaani الrajiim fataqabalahaa rabuhaa biqabuulin xasan marka ilah waa ka aqbalay ducada ducada waalidka marka cajab bay leedahay ilmihiisa u ducaystay cajab bay leedahay markaas hooyadeed ducadii u ducaysay iyadii iyo ilmaheeda bay u ducaysay yaa ilahay kaga badbaadiyey shayطaan ilahay kaga badbaadiyey labadoodiba dad saalixiina ilah ka dhigay baabu qowli ciisa عalayhi الsalaam aamantu biاllahi wakadabtu nafsii can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam ra'aa ciisa bnu maryama rajula yasriq ciisa wuxuu arkay nin waxadaaya faqaala markaasu wuxuu yidhi lahu ciisa ciisa ku yidhi saraqta miyaad xadday qaala kalaa waladii laa ilaaha illaa hu maya ilaahay aan isaga mooye ilah kala jirin baan ku dhaartay faqaala ciisa aamantu billaahi wakadabtu nafsii indhahayga waan beeniyey ilaahay baan rumeeyey indhahagiisa waan beeniyey yani ninka ilahay sidaa ugu dhaartay hadalkiisa ayaa igala xoog badan muxuu ahay indhahayga waxaan ku arkay kolobtaa qof been ilaahay sidaa ugu dhaaranayaayo inuu jiro uma malaynayni nebiga ilaahay alayh salaam baabu kitaabu fadaa'ili asxaabi الnabiy salى اllahu عalayhi wasalam baabu fadaa'ili abi bakrin الصidiiq radia allahu canhu qowluhu salى اllahu عalayhi wasalam ma danuka bاثnayn illahu ثaaliثuhmaa can anas bni maliki radi allahu canhu qaala anas radi allahu canhu ana aba bakrin radi allahu abi bakrin الصidiiq radi allahu canhu qaal nadartu ilى aqdaami اlmushrikiina calىa ru'uusina wa naxnu fi lgaar lugihii gaalada ayaan eegay annaga oo godka ku jira oo dusheeda ay taagan yihiin faqultu markaasaan yaa rasuula allah low anna axadahum nadara ilaa qadamayhi la absaranaa waan hadduu midkood absaranaa waan arki lahaa taxta qadamayhi lugihiisa hadduu midkood hoostiisa soo feeriyo waan arkayaa faqaala qaala markaasu wuxu uhi yaa abaa bakrin maa dannuka malahaagu muxuu yahay bisnayni laba allahu haalisu ma alla u saddexeeyo laba ninoo laba ninoo alla sadexeeyo maxaad u malaynaysaa inuu ilaah baylinayo cadow wax ka qaaday ma malaynaysaa ayb marka xadiid hore aynu soo marrayna qisadii suraaqa aynu waxaynu ku soo inuu nebigu alayh salatu salaam ku yidhi laa taxzan ina allaha macana laa taxzan ina allaha macana markuu nebigu alayh salatu salaam uu ku yidhi ku yidhi abu ku yidhina waxay marka daahiru riwaayadu ay tahay inay markuu suraaqa soo raacdeeyey ay tahay kolkan kadana hadalkuu yidhi uu ahaa eh, eh, maa danuka bisnayn allahu aalisuhuma laakiin daahiru qur'aan isagu waxaa weeyaan kolkuu yidhi laa taxzan ina allaha macana inay tahay markay godka ay ku jireen haaniya snayn id humaa fi lgaari id yaqulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macana markay gaarka ku jireen labada kelimana kolley hadalku macnahooda waa isku mid baabu qowlihi salى allahu alayhi wasalam ina amana eh, ina amana calaya fii suxbatihi wa maalihi abu bakrin amana الnaasi riwaayada waa imaan doonta can abi saciidin الkudriy radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam jalasa calى اlmimbar mimbarkuu nebigu ku fadhiistay faqaala markaasu wuxuu yidhi faqaala markaasu wuxuu yidhi cinda khabarihi cabdun cabdun cabdun khayarahu allahu bayna an yu'tiyahu zahrat اdunya wa bayna maa cindahu faاkhtaara maa cindahu addoon buu ilaahay khiyaar geliyey oo kala dooransiiyey inuu adduunyada wax ka siiyo iyo iyo inuu mxuaha jannada geeyo labadaa kala dooransiiyey buu nebigu alayh salatu wasalaa markaasuu ilaahay jannada uu doortay ninkii fabakaa abu bakrin radia allahu canhu abu bakr baa yaa ooyey wabaka waa ooyey aad buu u ooyey yani wa qaala wuxuu yidhi fadaynaaka biaabaa'ina wa ummahaatina aabbayaalka iyo hooyooyinka yaan kugu furanaynaa qaala fakaana rasuulu llahi sala allahu alay slam huwa almukhayar rasuulka ilaahay baa ka la khiyaar geliyey ahaa wa kaana abu bakrin radia allahu canhu aclamanaa bihi abu bakrin isagaa noogu cilmi badnaa isagaa noo garasho badna waa la yaabeen dadkii waxay dhaheen maxaa ka ohinaya wadaadkan kada nebigu wuxuu ka warramayaa addoon addoommadiisa ka mid aho ilahay khiyaar geliyey adduunya iyo janno kala doorsiiyo jannadii doortay ka ooyaya marka ninkuu sheegaya inaa garanin iyagu nebiga alay sla naftiisa ka warramayo oo isaga marka nebiga alay sla sla khiyaar geliyey inuu dhinti iyo in adduunka ku waaro lakala khiyaar geliyo oo eh, aakhire uu doorto u dhimanaayo waa abubakr sheegay ee abubakr fahmay saasayna marka ahayd ayb wa qaala rasuulu llahi sala la alay sl rsulka ilahi baa marka wuxuu yidhi ina amana annaasi calaya dadka ka iigu mana badan iigu waxtar badan fii maalihi wa suxbatihi abubakr xoolihiisii iyo lajirku ila jiraba dadka waxaa iigu eh, gallad badan abubakr walow kuntu muttakidan khaliilan haddaan khaliil samaysanayo aan alla ahayn latakadtu abaa bakrin khaliila abubakr baan khaliil ka dhigan lahaa walaakin uquwat eh, lislaam uquwat lislaami afdal see looga kala bacdo walaalnimada islaamnimada ayaase ka wanaagsan eh, muxuu khaliilnimada laa tabqayanna fi lmasjidi khawqatun ilaa khawqata abi bakrin khawqa albaabka yar ayaa la yidhaahaa marka masjidka guryaha ku hareeraysnaa guryahaasna albaaba yaryar oo looga soo galo iyaga masjidka isuu xidhiidhiya ayay lahaayeen kuwaasaa khawqaad la odhanaya markaasuu leehay khawqadahaasoo dhan kulligood wada awda ilaa khawqata abi bakr mooyaane taasuu ka soo reebay taanna marka waxaa laga qaatay abubakr inuu khilaafada uu qaban doono marka masjidka uu meel uu ka soo galo hadda korkuu khudbaynayay iyo uu u baahan yahay ayb khawqatu abibakrin marka meesha ay ku taalla dhinaca nebiga xujradiisa dhanka kale kaga soo jeeda sooma nebiga xujradiisu waa bidixda masjidka khawqatu abibakrin halkay ku taallana waa midig iska soo horjeedayb baabu kollay tawsicadii baa gashay laakiin meel bay ku qoran tahay khawqatu abibakr baabu axabu الnaasi ilى الnabiyi slى اllahu عalيه waslm abubakrin الصdiiq radي allahu canhu وarضاه عn abi cثmaana qaal أخbaranii cmr bn الcاaص ana rasuula الlahi slى الlahu عalيه waslm bacثahu عalى jeyشhin عalى jeyشhi dati salaasil muxuu ahaay sariya daatu salaasil la yidhaaho jeeshkeedii buu uga madax dhigay camr bn caas uga madax dhigay faataytuhu waa u imid markii soo noqday uu u yimid faqultu markaasaan waxaan idhi ayu الnaasi axabu ilayka dadkay aad ugu jeceshahay nebiga akhlaaqdiisa waxaa ka mid ah inuu qof walbaba uu wejigiisa iyo oo sheekada ka dhagaysto oo ah, qof waliba wuxuu ismoodi jiray si camr ibnu caas ba yidhi inuu dadka isaga ugu jecel yahay si u maamuusayo qof walbaba markaasuu camri is yidhi marka dadka adigu shoogka ugu jecelyaho markaasuu dadkay adigu jeceshahay qaala caaisha qultu min arijaal raggana qaala abuuha qultu ثuma man qaala ثuma cumar facadda rijaalan rag kalu sii tiriyo marka camri inaynu kusoo darayni markuu arkay wuu iska joojiyey rag ka horreeya marka waxaa jira camr ibnu caas kasii kasii tabaidin tiri baabu اجtimaaci acmaali اlbiri lلصdiiqi wa dukuulihi اljanna fiihi xadiidu abi hurayra waqad taqadama fi الzaka yaa yaa maanta sidaa yeelay aniga yaa maanta sidaa yeelay ku odhan jiray yaa yaa qof jiran booqday yaa soom yaa soomay yaa janaazo raacay yaa miskiin wax ku sadaqay intiiba abubakr u yidhi taasuu marka baabun fii qowli الnabiy salى اllahu عalayhi wasalam faإnii uuminu bihi ana وabu bakri وcmar can abi hurayrata radي allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alay slam baynaa rajulu yasuuqu baqara mar uu nin sac uu waday baqaratan lahu sackiisa uu lahaa qad xamala calayha uu saaray yani uu raray oo ku raray iltafatat ilayhi albaqara yaa sicii soo daymooday faqaalat markaasa waxay tidhi inii lam ukhlaq lihada walaakinii inamaa khuliqtu lilxarfi xeerashaan aan ila ima abuurinee beerta in lagu qurtaa laya abuuray wasici ninkii ku yidhi fa qaala الnaas dadkii baa waxay yidhaaheen subxaana allah tacajuban wafazan baqaratun takalam ma sacbaa hadashay sac hadlay bay yidhahen waa la yaabay faqaala rasuulu llahi salى اllau alay slam fainii uuminu bihi ana waabu bakrin wacumar ani iyo abu bakr iyo cumar waa rumaynayna idin la yaabteen qaala abu hurayra abu hurayra wuxuu yidhi faqaala rasuulu اllahi salى اllahu alay slam abu bakr iyo cumar kolkaa meesha ma ayna joogin ma ayna joogin marka weliba nebigu alay sala slam waa ugu marag furayaa inay rumaynayaan waxay nebiga ka maqlayaan iyagu istiqraaf iyo waxba la imaanaynin siduu abu u yidhi markii maxaahay sirihii iyo micraajka gaaladii la yaabeen wuxuu yidhi maxaad kaa kala yaabaysaan wax ka weyn baan kaa ka rumaystaa oo eh, khabaru samaa fi saacati ugu imaanayo buu ii sheegaa markaan ka rumaystaa samadii iyo bayt waxaa inaga fog samada inaga fog marka wuxuu nebigu yidhiba shaki labadooda kama geli jirin dadka kalese qaarkood inay kolka istiqraabka lolka qaarkood ku noqoto la weynaan sayna markaan u yeelaan oo kale fa qaala rasuulu llahi sala alla alay slam markuusu rasuulka ilaahi wuxuu yidhi bayna raacin fii hanamihi mar uu nin eh, adhi la jooga adhigiisii dhex joogay cadaa calayhi di'bu yaa waxaa soo weeraray muxuu ahay yey baa soo weeraray fa akhada minhaa shaatan neef buu ka qaatay faطalabahu raaci raacigii baa raacday oo ka daba orday xata istanqadahaa minhu ilaahu ka soo dhiciyey faltafata ilayhi di'bu diyeygii baa soo daymooday toddobada ku fadhiistay ayuu soo daymooday faqaala lahu markaasu wuxuu ku yidhi man lahaa yowma asabc yowma laa raaciya laha yowma laysa laha raacin hayri maalinta baalka yaa yaa yaa iga celin doona maalinta aan aniga mooyaane wax kaloo raacayaaba aanu jirin oo dadba aanu jirin yani akhir zaman buu ka wadaa cinda alfitan iyo xoolaha markay miskigaha jira ee marka reer magaalo dadku ay noqdaan ee sidai u odhanaya muxua wadalcishaaru cuqilat markuu ilah leeyahiyo keliya <clears throat> maalintaaba yaa marka iga celin doona buu leeyahy faqaala annaasu dadkii baa waxay idhaen subxaana allah waa la yaabay madiibe baa waxaa hadlay yey baa hadlay faqaala rasuulu llahi sala alla alay slam fainii uuminu bidalika ana wa abu bakrin wa cumar ayb walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh